رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين للمتألمين وأصلي وأسلم على نبينا آله وأصحاabه wmdiin kitaabkii rawdaة الأnwaar ayaanu ku jirnaa weli waxaa noogu soo dembeysay nebiga iyo saxaabadiisa khaasatan abubakar iyo nin deliil ahoo waddada tusaayey inay baxeen jidka ayagoo ku sii jira meel la yidhaahda waadi riin ayaa zubayr ibni cawaam uu ka hor yimid oo muslimiin la socda shaam bay ka soo laabteen dhar cadcad ah ayuu siiyey annusuulu biqubaa nusuulkii iyo degitaankii ay nebigu degeen quba ayaanu gelaynaa wa fii yowmi اlitnayn maalin isniin ay tahay athaamin sideedna ka ah min shahri rabiici اlأwal bisha rabiici alawal lagu magacaabo waa bisha mawliidka aanu dhahnee sanadii afar iyo tobanaad oo min alnubuwati nebinimada afar iyo toban bay ka ahayd wahiya asanatu luulaa waana sanadii koobaad oo min alhijrati hijrada xaggeeda ah nasala wuxuu degay rasuulu ullaahi sala allahu calayhi wasalam biqubaa quba meesha la yidhaahda ayuu markaa degay wa kaana ahlu lmadiina reer madiina waxay ahaayeen xiinamaa wakhtigii samicuu ay maqleen bikhuruuji rasuulillaahi nebiga soo bixitaankiisa sala allahu calayhi wasalam maalintii ay soo gaartay inuu maka ka soo baxay yakhrujuuna kuwa soo baxa kulla khadaatin subax walba ila alxarati xaraday u soo bixi jireen dhagax magaalada madiina shiikamadow ayay u soo bixi jireen waayo wakhti wax cad ma haystaan maalin walba waa inay diyaar noqdaan say nebiga u soo dhoweeyaan saacad hebel wakhti hebel baan ku soo beeganahay ma jirto talagalaan iyo moobil ma laha wax layskula hadlaa ma male subax walba yakhrujuuna kuwa soo baxay ahaayeen kulla khadaatin aroor walba ila alxarati dhagaxa madow xataa yaruddahum ilaa uu celiyo xaru dahiirati duhurka kulaylkiisa dahiirada iyo xilliga duhurka kulaylku meesha noqoto ilaa markaa la gaaro ilaa meeshaa laga ayay sidaa ahaayeen macnaha fanqalabuu way gadoomeen yowman maalin bacda tuuli اlintidaari sugitaan dheeraaday kadib ayay iska baxeen subax subxooyinka ka mid ah ayay intay soo baxeen say nebiga u sugaayeen kuleelkii intuu batay oo la gaaray wakhti ee aad ay u sugaayeen ay iska gadoomeen fainqalabuu way gadoomeen reer madiina yowman maalin bacda tuuli alintidaari sugitaan dheeraaday kadib falammaa goortii aawow ay u dunneen falammaa goortii awow ay aadeen oo ay u dunmeen ilaa buyuutihim guryahoodii mar allaala markii ay guryahoodii aadeen awfaa wuu koray rajulin nin oo min alyahuud yahuudda ka mid ah ayaa wuxuu koray ama uu fuulay wuxuu koray udumin qalcad ama dhufays oo min aataamihim dhufaysyaalkooda markaa ka mid ah dhufuusyaalkooda ka mid ah uma uusan raacinoo uma korin meesha inuu nebigu fiiriyo waayo liamrin buu u koray baa la yidhi yanduru ilayhi uu fiirinayay amarkaa xaggiisa dan asaga uu lahaa ayuu u koray waa fiirinayey fabasura wuxuu arkay birasuuli illaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam fabasura wuu arkay min rasuuli illaahi rasuularaadu waa dhalanteed waa meel aad moodo inay biyo fadhiyaan markaad tagtana wax ma fadhiyo meeshaasaa lagu magacaabaa waa meesha ilaahay gaalada markuu camalkoodu masal ka bixinayay uu yidhi ow waxay la mid yihiin ka saraabin biqiicatin yaxsabuhu dam'aamu maa'an dhalanteed iyo dhaandabagaale wirwir qorax nin oo man uu biyo u maleeyey xataa idaa jaa'ahu lam yajidhu shay-an saasoo kale macnaha wuxuu arkay asagoo dhaqdhaqaajinaya saraabkiiyo dhaandabagaalihii falam yamlik wuu hanan waayey oo ma uusan celinin oo ma hananin alyahuudiyu yahuudigii an qaala inuu yidhi maahana biaclaa sawtihi codkiisa kii u sarreeyey yaa macshar alcarabi carab macsharteediiyey war carabtii kulantayay haadaa jaddukum ay xadukum nasiibkiinii waa kanaa nasiibkiinii waa kanaa jaddukum ay xadukum buu ula jeedaa nasiibkiini alladii kaasoo tantadiruuna aad sugayseen nasiibkii aad sugayseen waa kanaa oo wuu yimid fafaara almuslimuuna muslimiintii waxay u degdegeen oo ay u kala carareen oo ay ku soo baxeen ila asalaaxi hubkii hubkii bay u degdegeen inay soo qaataan wa sumicad waa la maqlay fiihi muslimiinta dhexdooda alwajbatu shanqar waatakbiira takbiir faraxan farxad ay ku faraxsan yihiin biquduumi rasuuliillaahi rasuulka alla soo gelidiisa sala allahu calayhi wasalam takbiir iyo shanqar baa la maqlay hubka dhawaaqiisa deg deg iyo diyaargarow allaahu akbar ayaa laysku daray faraxan farxad ay ku faraxsan yihiin biquduumi rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam soo gelitaanka nebiga uu soo galay wa kharajuu way soo baxeen liliqaa'ihi la kulankiisa inay la kulmaan oo ay ka hortagaan oo ay soo dhoweeyaan bidahri alxarati dhagax madowga dhabarkiisa yay markaa kula kulmeen facadala wuu la soo leexday rasuulka bihim saxaabadii iyo dadkii soo dhowaynayey daata alyamiini dhanka midigta ayuu la soo qaaday xataa nasala ilaa uu degay bihim ayaga uu la degay fii bani camr bni cawf qabiilka lagu magacaabo xaafadii reer bani camar ibni cawf ay deganaayeen ee biqubaa'in quba markaa ku taala waa meesha hadda masjidka quba uu ka dhisan yahay xaafadda ayuu la soo degay nebiga walammaa markii nasala uu soo degay biqubaa'in qubana jalasa wuu fadhiistay rasuulka ileen aad buu jid u soo haayey guuro ayuu soo maray galab socod ayuu soo maray rasuulku wuu fadhiistay saamitan xaal uu yahay kii aamusan wuu aamusay oo aamusnaan buu la fadhiistay fa tafiqa wuxuu guda galay man jaa'a qofkii yimaada oo min alansaari reer ansaar ka mid ah ninkii reer madiine ahaa oo yimid oo niman ka mid ah lam yara aan arkin rasuul allah rasuulka alla aan horay u arkin yuxayi inuu salaamo abaabakarin radia allaahu canhu nebigii abaabakar way isla joogaan xole waxaa jirtay iyagoo nebigu arkin islaamay ninkii noocaas ahaa oo islaamay oo nebiga horay aan u arkin abubakar buu salaamayey yuxayi mid salaamo buu ahaa abaabakarin bakarin radia allaahu canhu dannan mala uu malaynaya minhu xaggiisa xaggiisa annahu huwa arasuulu inuu rasuulku yahay rasuulka inuu yahay ayuu markaa malaynahayay dannan malo minhu kaa wax salaamaya xaggiisa annahu abuu huwa arasuul rasuulku inuu yahay wuu moodaayey sala allahu calayhi wasalam liduhuuri shaydi ciro kasoo soo bixideeda fii shacarihi timihiisa ay ciro ka soo baxeen ciro ay ka soo baxeen darti malaynayeen xataa intii asaabad ay asiibtay rasuul allah rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam ashamsu qoraxdii kulaylkii qoraxdaa qabatay fadallala calayhi wuxuu ku hariyey dushiisa abuubakarna go-iisii markii nebigu qoraxdu qabatay abuubakar baa sida marahiisa intuu soo qaaday dallad oo kale rasuulka uga dhigay fa carafa annaasu kolkaasay dadkii garteen rasuula allaahi sala allahu calayhi wasalam qofkaa la harinaya inuu nebigu yahay taasay markaa garteenay ogaadeen wanasala waa degay rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalam biquba quba wuxuu ku degay calaa kulfuum binhadmi ninka lagu magacaabo ayuu ku degay kulfuum bin hadmi ayuu gurigiisa ku degay waqiila waxaa kaloo la yidhaahdaa calaa sacad ibni khayfana ayuu ku degay ta horaa sax ah baa la tilmaamaa uu ku aas-aasay ahaa afartaa maalmood gudahooda masjida quba-in quba masjidkiisii nebiga sala allahu calayh wasalam ihtimaam buu siinayaa masaajidada intuusan guri dhisan buu masjid dhisayaa sala allahu calayhi wasalam masaajidkii quba ayuu meesha ku aas-aasay wasallaa wauna ku tukaday fiihi masjidka gudihiisa falammaa markii kaana ay ahaatay alyowmu alkhaamisi maalintii shanaad waa yowmu aljumuca jumco maalinteedee rakiba wuu ka soo rartay meeshii waa ka soo guuray biamri illaahi amarka ilaahay buu ku soo rukubtaday uu ku soo gaabid raacay wa abuu bakarna ridfuhu fangelihiisa uu yahay ridfiga macnaha waa gadaal fadhiye nebiga daabadii uu saarnaa ama raxladii uu saarnaa yuu gadaal ka soo koray abuubakarna wa arsala wuxuu adeeg u diray rasuulka ilaa akhawaalihi abtiyaalkii abtiyaashiisii bani najaar ayuu fariin u diray waayo hooyadii waa meeshay ka ahaatay fa jaa-uu way yimaadeen reer bani najaarna mutaqallidiina ayagoo garwaaxsan assuyuufa seefaha ayagoo seefaha ay garabka u suran tahay yay soo baxeen fasaara waa socday nebiga naxwa almadiinati dhanka madiine ayuu soo aaday uu u soo socday wahum ayaguna waa reer bani najaarna xawlahu gaararkiisa ay markaa yihiin way waardiyeynayaan way ilaalinayaan way soo dhowaynayaan hubbay ku labisan yihiin waadrakatu waxay ku haleeshay rasuulka aljumcatu jumcadii fii bani saalim bin cawf xaafadda la yidhaahdo reer bani saalim bin cawf dhexdooda ayay jimcadii ku qabatay fajamaca bihim wuu la jimcaystay fii batni lwaadi waadiga dhexdiisa waadigii iyo togii meesha ku yidhi jumcaha kula tukaday wahum ayaguna mi'atu rajulin boqol rag bay ahaayeen boqol qofood ayay markaa ahaayeen meeshaasuu jimcaha markaa kula tukaday addukhuulu fi lmadiinati gelitaankiisii nebiga uu madiina soo galay humma intaa kadib ittajaha wuxuu u soo jihaystay nebiga uu soo aaday naxwa almadiinati dhanka madiina dhanka madiine ayuu saa ugu soo galay haddana uu u soo jihaystay waqad zaxafa annaasu waqad zaxafa annaasu dadkiina ay u soo dhaqaaqeen waqad zaxafa ayadoo ay u soo dhaqaaqeen oo ay iskugu soo ciririyeen annaasu dadkii lilistiqbaali soo dhoweyn inay bal soo dhoweeyaan wartajat albuyuutu buyuuti guryihii ayaa dhawaaqay guryihii ayaa ruxday iyo wasikaki waddooyinkii dib tashmiidi mahdin alle wataqdiisi iyo tahiritaan ilaahay la tahirayo yay jidadkii oo dhan iyo guryihii la dhawaaqeen way la ruxdeen dadkiibaa takbiir iyo taqdiis ay rabbi hufayaan markaa ku dhuftay wa kharaja annisaa'u haweenkiibaa soo baxay ama dumarkii waasibyaan sibyaankii waalwalaa'id iyo kuwii yaryaraa walaa'idii macnaha wiilashii yaryarka ahaa yaqulna ayagoo odhanaya طalaca albadaru calayna min faniyaati اlwadaaci wajaba الshukru calayna nadacaa lilaahi daacin ayuha almabcuudu fiina ji'ta biاlamri اlmutaaci ayagoo kelimad noocaasoo kalii hadaladaa ku dhufanaya yay jidadkii iyo guryihii yeesheen dumarkii ciyaalkii gabdhihii yaryaraa wilashii yaryaraa ayagoo odhanaya alaca albadru dhagax baa dhashay alaca waxaa nagu soo baxay oo noo yimid oo noo dhashay albadru dayax afar iyo tobanaad ah calaynaa korkeena min haniyaati lwadaaci haniyaat alwadaac buu nooga soo baxay way nebiga meeshaasuu ka soo galay faniyada wadaaca waxaa loogu bixiyey qofka madiina ka safraaya yaa mar allaala marka la sii sagootinayo meeshaasaa la geyn jiray oo qofka sagootiyaha ah ee wadaaca ah meeshaasuu uga soo noqon jiray wajaba shukru shukri ayaa waajib ku noqday oo ku waajibay calaynaa korkeena inaan rabbigeen ku shukrina maa daca intuu dhawaaqayo uu u yeerayo lillaahi ilaahay diintiisa daacin mid daaci ah intiiba mid daaci ah ee dhawaaqaya ilaahay dartii iyo ilaahay jidkiisuu dadka ugu wacayo ayuha almabacuufu kaa la soo diray fiinaa gudaheena lagu soo saaroo lagu soo diray ji'ta waxaad la timid bilmri lmutaaci amar la maqlo ayaad la timid oo wax walbood noo sheegto kuwii qaadanayo adeecayaan nahay wa kaana rasuulu rasuulkii allama wuxuu ahaa sala allahu calayhi wasalam laa yamuru midaan soo marin bidaarin guri ama xaafad oo min duuri alansaari ansaar duuraheedii xaafadaheeda ka mid ah ilaa hadduu soo maro akhaduu waxay qabanayeen khitaama naaqatihi hashiisa hogaankeeda qof kasta wuxuu rabaa markuu saa u soo mara hasha nebiga akhaduu bikhitaama naaqatihi khitaamka iyo hogaanka naaqadiisuu qabanayay yaquuluuna ayagoo odhanaya halumma ilaya noo kaalay xaggeena annaga nala deg alcadadi tiran haynaa waalcudati iyo diyaargarow iyo wasilaaxi hub intaas aa kuu haynaa diyaargarow laguu diyaargaroobay soo dhawayntaada cadad iyo tiro ciidan ahoo ku difaacaa silaax iyo hub laguugu difaaco waalmanacati iyo difaacintaba alcadadi waa tiro waalcudati waa diyaargarow waasilaaxi waa hub walmanacatina waa difaac ama walmanacata intaasaa markaa laguu haayaa fa kaana wuxuu ahaa rasuulkuna yaquulu lahum mid ku yidhaahda ayaga khalluu u banneeya hasha sabiilaha jidkeeda ka hor istaagina khitaankeeda ha qabanina hoggaanka ha ka qabanina dhaafa khalluu daaya sabiilaha jidkeeda u dhaafa fa innahaa ayadu ma'muuratun way amran tahay xag allay ka amran tahay oo waa la hagayaa raxmaankaa hagaya oo wada meel allaala meeshuu asagu ugu talagala ayadaa gelaysoo fadhiisanaysee khalluu daaya u banneeya jidkeeda fa innahaa ma'muuratun waa ma'muurade mid amran waayo falamaa markii wasalat ay soo gaartay annaaqatu hashi ilaa mowdici almasjid alnabawiy masaajidka nebiga meesha uu hadda ku yaalo ee madinuu kaga yaalo markay naaqadii soo gaartay barakat way jilba jabsatay way fadhiisatay falam yanzil ma uusan ka degin laakiin rasuulka canhaa xaggeeda markii ay baragsatay oo ay fariisatay ma uusan ka degin nebiga xataa nahadad ilaa ay booday haddana markay fariisatay nebigu wuu saarnaa xataa nahadad ilaa ay hinqatay wasaarad way socotay haddana qaliilan in yar humma iltafatat way milmilicsatay dhinacyadii reedihii fiirfiirisay hal cajiib badan bay ahayd warajacad way soo noqotay fabarakad waxay fariisatay fii mawdicihaa mawdiceedii iyo meesheedii alwali markii hore ay fadhiisatay meeshii markeedii hore ay fadhiisatay haddana fadhiisatay fanasala canhaa wuu ka soo degay marka nebiga xaggeeda markii labaad oo ay fadhiisatay ayuu xaggeeda uu ka soo degay nebiga fajacala annaasu dadkii waxay guda galeen fajacala waxay guda galeen annaasu dadkii yukallimuunahu inay la hadlaan rasuulka fi nusuuli degitaan calihim korkooda uu ku soo dego qolo walba intay nebiga u timid bay leedahay rasuulkii allow anaga nala deg rasuulkii allow noo imow wabillaahi towfiiq wallaahu subxaanah watacaala tacaala aclam